uu ku tukada laysa uusan ahayn calaa caatiqihi qoortiisa minhu maradaas uu xihan yahay shay-un waxba aynan ahayn xukunkiisa wuxuu ayuu baabkan u baabay xadiidka toddoba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh ramat lla akhbarna maxamed ibn mansuur maxamed ibn mansuur waxaa weeyaan aljawaaz sooma waxaa wey waa iqa qaala xadaana sufyaan ibnu cuyeyna waa imaamkii qaala xadaana abu zinaad cabdulaahi ibnu dakwaan weyaan waa iqatun habt can ilacraj cabdiraxmaan ibnu hurmus waa iqatun habt can abi hurayrata radi allahu taala arda qala hur abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm laa yusaliyanna yuusan tukanin axadukum midkiin fi thawbi lwaaxid hal mar yuusan ku tukanin laysa uusan calaa tiqihi qortiisa minhu maradaas aggiisa ama aggeeda hayan waxba uusan ahayn yuusan ku tukan ayuu nabig sal l slm lidaalika e, tawashuxa amaba garbaha in laga rido marada waxyaabaha uu nabiga e, u samaynay ama saxaabada ay u samaynaayeen arrinkan ayaa la diidaya weyaan haddii laakiin daruuro ay imaado oo mara uun mxuu ahaa e, hoos xir bas ah ama macuus bas aad haysato marka iyada ah waxaa weyaan waa lagu tukanaya dhibaato ma lahan haddii wax kugu qasba ay meesha yeelaan laakiin asal ahaan garbaha in wax un la saaro ayuu nabigana faraya sal ا slm wuxuuna diidaya in garbaha waxba iyadoo la heli kara aan la saarin الصalaaةu fi اxariir maro xariir in lagu tukada ayuu baabkan u baabaya xariirta si aad ogsoon tihiin waa ummaddan nebi moxamed salى الlahu alيه waslm raggeeda waa ka xaaraan dumarkeedana wuu u banayn laakiin waxaa laga soo reebaa xaalado gooni ah oo cabdiraxmaan bin cawf oo m isnadaamis amaba cadho qabay nabigan uu idmi sal اه slm marka xaalada haddii ay timaado xaajo ah oo dankeent haddii ay timaado markaas oo kale waa la ogoli laakiin asl ahaan dumarkun baa loo ogoliya xadiidka toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam bn sacali ramat lah abarna qutayba bnu saciid ibn jamiil ibn ariif albaqlani iqatun habtn xuja iqatun habt waa ciisa ibnu xamaad zuqba weeyaan atujiibi ninkaas aleyt ibnu sacd rag wax ka wariyay oo iqaada ayuu ka mid ahaa isaga ayaan u dambeyey qof wax ka wariyay آkhiru man rawى can layث bn sacdi radي اlah ta raximh رaxmata waasca can layث bn sacdi layث bn sacd waa imaam ahli misra iqaة tabt xuja can yaziid bn abi xabiib yaziid ibn xabiib aburaja weeyaan suweyd ayaa ibn abi xabiib la yihahdaa magaciisa yaziid ibn abi xabiib abi xabiibkaas waa suweyd waa iqa can abikhayr abiاlkhayr waa marhad ibn cabdilahi اlyazani wa iqaة faqiih can cqb ibn caamir اjuhani saxaabiga jailka radi اlah ta aa qal wuxuu uhdiya waxaa loo soo hadiyey lirasuul rasulka sal sl wa loo soo hadiyey faruuju xariirin xariir maro ah ayaa loo soo hadiyeeyey dhar isku joog ama ha noqdo ama maro qeyb ha noqoto maro xariir ayaa loo soo hadiyey falabisahu nabiga uu xirtay sal l slm uma sallaa fiihu ku tukaday uma insarafa kadibna nabiga salaaddii ayuu ka baxay fanazacahu markaasuu siibay faruuj xariirkii nazcan shadiidan siibitaan aad u daran oo jaf ayuu iska siiyey kalkaarihi lahu qof nacay oo kale uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi laa yenbaqii uma haboona haada xariirtan jaakeedkan xariirta ah uma haboona laa ynbaqii hada kanuma haboon lilmuttaqiina dadka alla ka baqo ma haboona ayuu nabig yihi sala allahu alayhi waali wasalam marka ragga inay xirtaan saas ayaa loogu diiday الرkصة في الصلاaة في khamiiصaة laha أعlaam baab الرksati rukso ayuu baabkan u baab yahay في الصaلاaةi صaلاad فيi khamiiصaةi go-busta oo laha aclaamun eh, calaamooyin iyo xariiqyo lah eh, in la diiday ayuu baabkan u baab yahay eh, shaygan la yidhaahdo qamiisada qamiise waxaa la yidhahdo kisaaun aswad horta waa maro madow kow tan labaadna wuxuu leeyahay calamaan laba calan ama laba xariiq ayuu leeyahay aw aclaam ama xariiqyo badan ayuu leeyahay weeyaan marka kaas waxaa la yihahdaa khamiiso ayaa la yidhaahdaa waxaa laga sameeyaa ama xariirta ama suufka ayaa laga sameeya labadaas ka mid ayaa laga sameeya weyaan haalibana suufka in laga sameeya ay u badan tahay xadii todoba boqol iyo ko iyo todobaatanaad waa xadii saxi qaala imam sa ramt abarna isxaq ibn ibrahim ibn rahwey alxandali wa iqatun habt xuja wa qutayb ibn saciid ibn jamiil ibn ariif albaqlani iqatun habt wallafdu lahu lafdigan soo socdana waxaa iskale qutayb ibn saciid can sufyaan ibn cuyeyna imaamka weyaan can zuhri sidoo kale can umar ibn zubayr sidoo kale can caiشhata radi allahu tan ardaha ana rasuula اlahi rasulka al sal slm sallaa wuxuu ku tukaday fii khamiisatin khamiisa goobusta oo laha aclaamun calaamada la ayuu ku tukaday uma kadibna qaala wuxuu yidhi shaqalatnii waxaa imashquuliyey aclaamu haadihi tan calaamadeheeda ayaa imashquuliyey idhabuu biha la taga u geeya ilaa abijahmin ninka abijahmi la saxaabiga u geeya weyaan wa'tuunii waxaad ii keentaan biambijaaniya biambijaaniyihi biambijaaniyihi bada waa lahoos waa la kordha marka biambajaaniyihin waa la dhahaa laakiin sida mashhuurka ah waa ambijaaniyihi oo bada lahoos dhigo lahoos dhigo weyaan ambijaankana waxaa weeyaan waa maro laba meelood ayaa loo nisbeeya qolyo waxa yidhahen waxaa loo nisbeeyey manbaj magaaladan la yihahdo oo suuriya ku taal oo u jirta magaalada xalab siddeetan kilomitr oo hadda ay qolyahan eh, isku qabsan jireen kurdiyiinta iyo qolyahan kale oo turkida isku qabsan jireen manbaj qolyana maya manbaj muxuua asalkeeda manbaj lagama keenin magaala la yidhaha ambajaan ayaa laga keenay oo halkaas ay ka soo jeedaa ay leeyihin taa dambe ayaana kolleyba eh, u badan Eh, maradaas marka waa maro suuf ah eh, waay waxaa weeyaan wax calaamad oy leedahayna ma lahan eh, ma lahan weyaan waana maro adag inta maro ah oo adag oo la xirtana waa nooca ugu rakiisan saas weyaan laakiin nabigeena ala sl slam ninka la yihahda abijahm maxaad ugu diray su-aashaas in laus weydiiso oo suuragal maha wuxuu ugu diray nabigeena sal ا l slm marka hore ninka usoo hadiyeeyey oo u keenay maradii hore kisaagi oo calaamta lahaa abujahm ayuu ahaa marka nabigu wuxuu nacay inuu maradii ku celiyo maradii inuu ku celiyo markaasaa uusan maro kale ka soo qaadanin marka qalbigiisi isagoo muxuu ahaa ilaalina ayaa maradii qaaliga ahaydna uu celiyey mid rakiis ahna uu ka soo qaatay nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam isagoo nacab inay salaada ka mashquulayso diida iyo horaanba isagoo laga soo qaaday tan kale isaga qalbigiisa isagoo ilaalina ayaa tu kale ka soo qaatay nabigeena sala allahu alayh wasalam intaasoo dhan ayaa isu tagtay waa yahay baabka labaatan iyo koobaad asalaatu fi iyaabi اlxumr dharka cascas oo guduudka in lagu tukada ayuu baabkan baabi ma lagu tukan karaa haa ma lagu tukan karaa maya jawaabteed haddaan helina insha allah tabarak taala xadis todoba boqol iyo laba iyo waa xadis saxiixa qaala imam nasai ramat lla akhbarna moxamed ibn bashaar bundaar weyaan ninkan waa taqaanaan waa habt qaala xadaana cabdiraman mahdi waa imaamkii ataqanin qaala xadaana sufyaan sufyaan اthawri weyaan can cawn ibnu abi juxayfa cawn ibn abi juxayfa الsuwaa'i wa alkufi waa iqa can abihi aabihiis waa wahb ibn cabdilaahi الsuwaa'i waa saxaabi jaliil ah wuxuu geeriyooda afar iyo todobaatanka jir nabigena sal slm aabihi ana rasul rasulka sal slm kharaj uu baxay fii xullatin isku joog suud suudkan caadiga dabcan maha lakin isku jooga loola jeeda xamraa ee cas farakaza kadib nabigu wuxuu surtay canazatan ultakay usha birta afka hore kula ayuu nabiga surtay fasalla ilaahay xaggeeda ayuu tukaday oo sutra ayuu ka dhigtay yamuru waxaa maraya min waraa'iha canazadaas eh, ushaas gadaasheeda waxaa maraya alkalbu eyga iwalmaratu haweeneyda iwalximaaru dameerka inta way marayeen salaadana ma ay goyn jirin horaa xalayaan soo marnayoo dameer iyo waxaa weeyaan kelbi cilada loo manciyey waa soo marnay dumarkana cilada inqiaaca qalbiga oo qofka qalbigiisa uu yara jaleeca xataa xaaskiisa har noqotee taasna kolleyba in lala aado waa tii aan muxuu ahaa ishaarnay asalaatu fi shicaar asalaatu dukusha lagu tukada yuu baabkaan u baabay fi shicaari dharka hoose daakhiliyada dharka hoose in lagu tukada funaanada iyo wixii la midka ah sirwaaladan muxuu aha hoos khamiiska laga xirto iyo aday dharka jirka saaran in lagu tukado keligiis oy dhib lahayn ayuu baabkaan u baab yahay haddii kale qofka meel caam ah oo dadka ay wada joogaan usan joogin oo si gooni a ah uu jooga inta badan saas weeyaan waaya xadiidka todoba boqol iyo saddex iy todobaatanaad waa xadis saxi qaala imam nasa raxmatulah akhbarna camar ibn mansuur abu saciid annasaai wa abu saciid annasaai weeyaan waa iqa qaala xadaana hishaam ibn cabdilmalik abulwaliid tayaalisi waa iqatu qaala xadaana yaxyaa ibnu saciid alqaطaan qaطaan maanta waa soo yar hormaray horay aaday caawa calaa hayri caada horey ayuu soo aaday qaala xadaثna jaabir maxaa lagu garanaya rag ka warina lagu garanay qaala xadaثna jaabir ibnu subx alru'aasi weeyaan hay abu bashir albصri waa saduuq qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay khilaas ibnu camr ninka la yih ayaan ka maqlay raximah اllah khilaasna waa iqe qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay caaishat um اlmuminiin radia allahu taala ardaha taqul iyadooda kuntu waxaana ana ani warasul rasulka sal sl abulqaasim ahaa sala allahu calayhi waalihi wasalam fi shicaari اlwaaxid hal maro oon isla huwanna oo wax nooga hooseeya ayna jirin annagoo isla huwan ayaan waxaa weeyaan aan eh, isla saaxan jirin kuntu waxaan ahaaday ana anigoo rasuulahay abulqaasim sal l slm fi shicaari mara oo weliba dharka hoose ah alwaaxid ee eh, eh, keliah wa anigan xaydun aan xayd qabo taamiun aan xayd qabo w isku mid weyaan dhiigu iga socdo fain asaabahu minii shayun dhiiggaas hadduu wax ka gaara isaga asala maa asaaba wii dhaqay wixii gaaray ayuu nabig iska dhaqi jir sal slm walam yacduhu ilaa hayrihi meesha uu gaaray dhiiggaas meel dhaafsiisan nabiga ma dhaqi jirin wasallaa fiihi waana ku tukan jiray marada ayadaa uma yacuudu maci jiifkiin haddana nabigeena uu soo saaxan jir sal sl salaatuleyl nabig u kacay sal slam fain asaabahu mini shayin wax hadduu iga gaaro dhiig asaga wuxuu gaara ayadama tukanays dabcan facala mila dalik arrinkaasoo kale ayuu nabig samayn jiray sal slam lam yacduhu uma gudbi jirin ilaa hayrihi meeshaas meelaan ahayn uma gudbi jirin saas ayay leedahay radia allahu ta ardaha marka dhiigga meesha uu gaaro umbaa la dhaqi tan labaadna marada muxuu ahaa oo caadi la huwan yahay go oo kale iyo wixii la midka baatiga iyo in lagu tukan kara oo dhib uusan lahayn ayaa laga qaadana weyaan asalaata fi shicaar baabu salaati fi lkhufayn labada khuf in lagu tukada waa sogsaantan adag oo ka samaysan haraga ama magadda ka samaysan weyaan asalaat fi lkhufayn labada qof oo lagu tukaday babkan u baab xadis todoba boqol iyo afar iyo todobaatanaad waa xadiis saxiixa qala imam ns aleh ramat ll abarna moxamed ibn abdillah ala asancani wa iqa qala xadaana khaalid alhujaymi weyaan ibn xarit alhujaymi wa iqatun tabt aad u noo soo maraa qala xadaثana shucba waa imaamkii can sulaymaan ibni mihraam alkahili kunyadiis maxaa weeyaan sulaymaan ibn mihran alkahili alacmash axsant alacmash can ibrahim ibn yaziid الnakci waa faqiih xuja can hamaam ibn xaariث الnakci alkufi iqaة caabid qaala ra'aytu anka jariiran bn cabdillahi اbajri saxaabiga jaliilka ayaan arkay baala isagoo kaadiyey uma kadibna dacaa u yeertay bimain biyo fatawadaأ weyse qaatay wamasaxa calىa khufayhi labada khufna masaxay oonan dhaqin lugihii uma kadibna qaama istaago fasallaa tukaday fasu'ila can dalik arrinka ayaa la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi ra'aytu الnabiya nabigeena ayaa arkay sal slm sallaa isagoo tukaday ama sanaca sameeyey midla haada kanoo kale isagoo sameeyaan arkay nabigeena ala sl qofka uu masexi jiray saas weyaan uu masexi jiray marka almasx alkhufayn waa wax iska caadi ah naam sawsiga jawrab aya la jawrab marka taqriiban afartan saxaabada nabigeena sal l slm ayaa jawaaribta masaxeen afarta meeyo dad gaarayaan oo saxaabada nabigeena ayaa masaxeen marka jawrabka in la masaxa way dhib ma lahan isagooska looga qiyaas qaadana laakiin shaaficiyadoo kale baabkaas baab la soo marina ma aha waa taqaanaan oo markay qofka ay ay ay waxaa weeyaan ay ka hadlayaan shuruudda ay u samaynayaan waa aragtay inuu saatir yahay inuu tataabuc ilmashi in yani lagu socon karo sida kaba yoobka looga socon karo ood kaa celina qoraxdii iyo wixii hawlo dheer ay u shardinayaan sidaa awgeed marka iyaga daaqadda ay ka tuurayaan daaqadda ay ka ridayaan ilaa muaqiiinto muxaqiqiintooda waa gooni ka madaab ahaan laakiin iyaga jawrabka uma qorno kutubaha fiqigana ka fiiri khaasatan mukhtasaraadkooda oo muctamadka ah waayahay hay asalaatu fi naclayn labada kabood in lagu tukado ayuu baabkan u baabay xadiidka toddoba boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadii saxiix qaala imam nasawi alayh ramat ullah akhbarna camr ibn cali alfallaas hiqatun habtun xuja hiqatun habt qaala can yaziid ibn zurayc abu mucaawiya weeyaan waa hiqatun habt wa hasaan ibn mudar hasaan ibn mudar waa alasdi almakfuuf indhool ayuu ahaa waana asdi waxaa weeyaan waa hiqa qaala waxay dhahen xadaanaa abu maslama abu maslamaas wasmuhu saciid ibnu yaziid ayaa la yihah alasdi alqasiirna waa lagu sii magacaabaa alqasiir iqatun weyaan basriyun iqa imaamka ayaaba sheegaba imaam nasaa-i isagaaba maxaa meel loo saaray ah, qala wuxu yihi saaltu anas bin malik ayaan weydiiyey radia allahu taala arda kaana miyuu ahday rasul rasulka sal sl sli ma tukada fi naclayn labada kabood ma ku tukan jir nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam ah, muxuu yidhi qaala nacam kabaha in lagu tukada marka masaajida noocan lala soo gala haba noo dambayso lakiin in lagu tukada asal ahaan ma wax banaanba oo muxuu ahaa jaa-is miya mise waa mustaxab waa sunno mise waa karaahiye mise waa waajib inta waa la sheegay horta wujuubka tan ah xagga u yaro dhig tan labaadna waxaa weeyaan istixbaabka ma sunna jamhuura ahlicilmi waxay u badan yihiin adilo kale oo badan ayaa jirta oo ka hadlaysa salaada haddii masjidka masjidka aad imaado kabihiina fiiriya haddii kabtaada fiir hadii ad wax ku aragta dhulka ku tirtir waxaa weeyaan eh, haddii ay waxqabina ku tuka wamaa ilaa dalika masaajidina dabcan waxaa ahayn qururax iyo boor ay ahaayeen oo lagu tukan jiray masjidka nabiga alay sl slam mar dhow ka hore oo taqriiban boqol sano wax ka yar gogol ma ooli jirin qururax iyo iska iska ahaa marka xaaladaasaa laga hadlaya oo jidka aad socotay iyo meeshu waa isku noocba wax farqi weyn udhexay ma lahan haddii marka ay najaaso lahayn wixii nadiif ay tahay oo lagu tukan jiray iyo yahuudda khilaafa oo kabina ku tukada hakada iyo adilo badan oo noocaas ayaa soo aroortay qaar maqaal oo ku jiro iyo qaar muxuu ah saxiix ahba ama haabit ahba sidaa awgeed marka alimaam shawkani caleyh raxmat ullah wuxuu rajaxayaa inay sunno tahay in lagu tukada dabcan laakiin salligan iyo wixii lamidka kuma jiraan xadiidka axaadiista uu deliishadayn waxaa ka mid ah Eh, hawshaan khaalif alyahuuda iyo wixii lamidka ah ayuu dariishaday marka waa in lagu tukan kara ayuu baabka ay maxaa laga qaadana wayaan laakiin su-aashiis weydiinti la waxaa wa dadkeenna hadda iyo ummadda kaba in lagu tukada ma yaqaanaan dadkiina waxaa ka hadlaysan xataa mararka qaar tawxiidkii asixtaan u baahan meelaha qaar tawxiidka kelimad tawxiidkii oo shirkia lagu dhacaa qubuura lagu dawaafa waa la caabudayaa waa la tugayaa shardiyaa laga xiranayaa howlo adag bidca lagu jiraa xijaabkiyaa maqan yacni cilmigayaa ah, liidan wax badan oo diinti ah oo weliba asaaska ah ayaa meesha ka maqan kabahana meesha ugu sarraysa waa inuu sunno qaar waxay waa karaahiyo qaar waxay leeyihin maya waa iska wax bannaan meesha ugu sarraysa gaari kara marka waa sunno marka meesha inaad tagtood kadibna aad kabihii ka bilowda meesha hoose aad ka bilowda oo kadibna adiga diintaadii iyo khayrkii aad wadiy wixii aad dad gaarsiin lahdo dhanba meeshaas lagu wada sayro waa mushkilad waxaan garanayaa wadaad culammada ka mid oo hadda ragga ugu daacsan ka mid ah ayaa meel wuxuu aaday tuulooyin iyo u aaday oo xilli hore sideetamey markuu aaday jid ay haayeen salaadii yaa qabatay isagii raggi la socday marka laba wa la socday ma aqaane meeshii salaadaa la galay salaaddii kabaa lagu galay marka waa sagaashanka wixii ka horrey oo dee xaaladaba iska yara kadibna un dad baa soo maray iyagoo salaada ku jiraan gaba tukanaya waa la arkay marka la arkay oo meeshii lagu hubsada rag inay kab ku tukadaan weligoodna de waxaan xataa maqal ma ay maqlin gaalon bay u haystaan qofka kab ku tukada gaal mubiin ah wax kaloo meesha ugu saqayso la gaarsiin karo waa gaalnima hadii aan la dilin waxba lagu dhufan ila dadka waa wadoobaysan yihin meelaha qaar bogta marka waxaa dhacday marka waxaa la yidhi maasaan u sameey ha markiiba meel baa la gaarsiiyey kii in hebel hebel ahaa waa la siiqanaa mogta kabuu ku tukaday meel uu istaaga marka intuu meeshuu soxta waa gaari waay meesha marka waxay sameeyaan aasay u dhigaan aas yani nin walba sooma dhagax buu dhigayaa wuxuu dhigayaa maxaa qoray wuxuu dhiga yani ilaa ay buur marka waa le aaski ina hebel aaski yani waa calaamo wasma tacaarua ceeb aan gaarayno marka lagu xasuusto ninki soo maraba jidkii soo maraba le bo muxua aaski ina hebel soo maha aaski ina hebel saasaa la dhihi waa masaaib mogta marka m ninkaas yaadiin ka dhegaysana ninka waxay ku qaadatay inuu meesha ku noqdo taqriiban hadda dhow labada kun wii ka dambeeyey ayuu ninkii inuu meelihii aado oo dacwo gaadsiiye ayuu mxuu ahaa ku guulaystay inti ka horraysidee waxaa loo dhigay isbaara waxaa u dhigay xikmaddaas la-aanta iyo fiqyarida u dhigtay mar dadkaas waxay u baahan yihiin salaadii ka maqan oo yacni arkaan islaamka iyo xaalad khatar ku jirta oo jahligii kelima tawxiidkii ee qoonin kaba aad ku tukata marka ummadda ha ku fasaadin haddii xaaladda ay tahay laakiin asal ahaan oo wax bannaan mararka qaar waxaa weeyaan cilmiga abu hurayra wata uu dhihi jiray cilmiga qaar haddii aan sheegi lahay intaa la goyn laha int abu hurera dhihi cilmiga qaar oo nabigeena aan ka soo naqli sal sl hadii aan sheegi lahaa intaa la jar la yidhi laquطica huna halkaasa la jari lahaa muusan sheegin muusan sheegin waxaa weeyaan maa anta bimuxadiثin qowma xadiiثa laa tabluغhu cuquluhum ila kaana libacdin fitna adiga dad hadal ay caqligooda uusan gaarayn uguma sheekaysid ilaa haddii aad samaysa qaar ka mid wuxuu noqdaa fitna diinta ilahay baa uga tagaan khatar wa marka arrimahaas oo kale aan insha allahu tacala ha loo baraarugsanaado ayna yadacu alimaamu naclayhi idaa sallaa binnaas ayna xageebaa yadacu dhigaya alimaam imaamka naclayhi labadiis idaa sallaa binnaas dadka dujiye hadduu dujiye de banaanka iska dhiganaa laakiin haddaba haddii lagu rid xagee la dhigani xadiidka todoba boqol iyo lix iyo todobaad lix iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiix qaali imam nasari raxmatullah akhbarna cubaydilah ibnu saciid waa taqaanaa cubaydillah ibnu saciid soo ma abu qudamata asrksi washacayb ibn yuusuf iqa can yaxya alqaطaan waa iqa bn jurayj cabdilmalik bn cabdi bn jurayj weyaan iqatun habtun yursil yudalis qaala ahbaranii muxamed ibn cabaad almaqzumi waa iqa can cabdilahi bni sufyaan almaqzumi waa iqa can cabdilahi bni saaib ibnu abi saaib saxaabiga jaliilka ah cabdulaahi ibnu saaib ibnu abi saaib almaqzumi isaga iyo abihiiba cabdulaahiga iyo abihi oo saaib labadaba waxa wey waa saxaabo ana rasu sl sm radi allahu canhum salla wuxuu tukaday yowma alfatxi maalintii maka la furtay fawadaca naclayhi labadiis kabaad wuxuu dhigtay can yasaari bidaxda bidaasu dhigtay laakiin bidaxdaadi imaam haddii aad tahay bidax kaa jir lama markaba soo maaha laakiin haddii aad ma'muum tahay in bidaxdaada aad dhigato oo qofkii bidax kaa jirayn midigtiisa ay noqoto say noqoni lama ogola maya abadan lama ogola taxta rijlayh annaga hadda akhyaarta qaar waxay ka sheegteen oo masaajidka de rag maga joogaan in yaraa joogtee in la baraaruj waa muhiim kabihii waxay yidhahdeen markii salaada lagu jiro waxay dhigayaan meeshan banaan meeshaan oo bacda ay taala caag caagina de laguma tukanaya mogta agga haddii aad halkaan dhigto marka haddii aad adi bid agga jirto oo bidaxdaada ay tahay qof ay midigtiisa tahay marka lama dhigaay arrintaas lama dhigaay wayaan ya midigayd iganaba hade haata kaba sii daran kaba sii daran wayaan ya sheek mishkiladda waa mataqaana adiga maogta meelaa lagu far inaad dhigato meesha eed iska dhigo taxta qadame lugaad hoosteeda waddankan iska weyn waddankan weyn oo kubadda lagu ciyaari karo intaan la eg hadda masjidka wuxuu iska noqday mataqaana meel iska faaruq aho wax ku jiro ayna jirin kitaab alimaamati imaamnimada ayuu kitaabkan u kitaabiya imaamnimada ayuu kitaabkan la xiriiraa dikru imaamai wاljamaca baabu dikri imaamati imaamnimada sheegitan la sheegayo baabkan u baab waljamacati jamacda imaamatu ahli alcilmi waاlfadl dadka ahlu cilmiga iyo ahlu fadliga ah inay imaam noqdaan ayuu baabkan u baab yahay xadiidka todoba boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad waa xadid xasan sanad weyan sanadkiis waa xasan qaala aimamu nusali ramat lla abarna isxaq ibn rahim alxandari waa ninka taqanin hanad ibnu sari iqa hanad ibnu sari abusari can xuseyn ibni cali wa iqatu cabdin aljucfi weeyaan can zaa'ida ibni qudaama الثقفي وثقة ثبت صاaحب السنة أهل السنة wya sunada nin aad ugu dadaal bu ahaa عan cاaصم cاaصم أهل qراadka waa yaqaanaan iبن أبي النujuud cاaصمkaas weeyaan magaciisa waxaa la yihahda abi nujuudkaas waxaa weeyaan bahdl alasadi ayaa la yihah iyaga ayaa xurayre waa mowlaahum صaduuq lahu أwhaam waa saduuq run badana laakiin ismoodsiina ayuu leeyahay laakiin xujaة في القراءة markay qur'aan iyo qراءaad iyo baabka noqoto waxaa weeyaan waa xujo meel loo dhaafa lama ark lakin axaadiista waa saduuqun yahim sheekhayn bukhaari muslimna way u wariyeen oo isaga way ka wariyaan laakiin keligiis kama wariyaan nin kale ay ku lifaaqaan maqruun isagii mid kale isku darayaan waa lagu xoojiyaa sidaa weyaan l shardigooda ma buuxinay <laughs> waa yahay anzir ibn xubaysh waa iqatun jaliilu mukhadram can cabdilahi bn mascuud radi alahu ta arda qal abdlah bn mascuud lamaa gortii qubida rasuul nabiga alla qiblooda sal sl u geeriyooday qaalat ansaar ree ansared waxay yidhahdeen mina amiiru wa minkum amiir waree muhaajiruun adinka amiir iska soo bixiya oo madaxa annagana mid amiirlabada amiir ayaa meesha aanoo talni saasay yidhahdeen o mina amiiru wa minkum amiir saasay yidhahdeen allah mustacaan faataahum cumar cumar u yimid radi la ta arda faqala wuxuu yidhi alastum miyaadan ahayn reer ansaaray taclamuuna kuwa ogsoon anna rasul rasulka al sl slm qad amara inuu faray abubakrin abubakr an yusalii binaas dadku inuu dujiye inuu faray sooma ogdiin weliba akhir xayaati weyaan faayukum kineeba taiibu nafsuhu naftiisa ay ku raali noqonaysaa oy ku degaysaa an yataqadama abaabakrin abaabakr inuu ka hormaro od imaam u noqdo kineeba ay naftiisa ku degaysaa saasuu yihi qaaluu waxay nacuudu bilah ilah baan ka maangelayna an nataqadama abaabakrin abaabakrin aan ka hormarna ilah baan ka maangelaynaa marka ahlu fadliga inay imaam noqdaan oy dadka ka bixiyaan halkaas ayaa imaamka u deliishana caleh raxmat ullah baabu salaati maca imati اljawr imaamyaalka ulmiga ku dhisan waa imaam waa mada imaamka laga hadla waa madaxweynihii iyo ragga madaxda ahaa oo daalimka ah jawr cadaalad xumo iyo ulmi ayaa mxuuaha ku dhaqmaa dadka ayaga lagu daba tukaday inay loo baahan yahy oona salaad laga goosanin oo salaadda ansaxaysa oo weliba liisfaray ayuu baabkan ubaabay xadid todoba boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad ilaa gaalnimacad laga arka xadidku wa saxiix weyan qala imam nasa alih raxmat lla ziyad ibnu ayuub albaqhdadi iqatun xaafid qala xadaana ismaaciil ibnu culaya wa iqatun xaafid qala xadaana ayuub ibn abi tamiimata asikhtiyaani waa iqatun habtun xuja can abilcaaliya albara abilcaaliya ninka la yidhaahdo albaradaas waxaa weeyaan leebabka iyo falaaraha ayuu muxuu ahaa hagaajin jiray ayuu muxuu ahaa caaradda iyo u bixin jiray oo hagaajin jiray bara saasa lagu bixiyey quraysh ayaa xureeyeen waa iqa ninka la yidhah abilcaaliya albara qaala wuxuu yidhi akhra ziyaad ziyaad ibn cubaydilah cubaydillah ibn ziyaad Eh, ayaa dib u dhigay asalaad salaad dib u dhigay ya ziyaad ibnu abihin way dhihi jireen fa ataanii waxaa ii yimid ibnu saamit cabdullahi ibnu saamit oo iqa iqatun ah ayaa ii yimid ayuu yihi ninka dhaha waxaa dhaha abilcaaliya eh, ibnu saamit waa cabdullahi ibnu saamit waa iqa fa alqaytu lahu kursiyan kursi ayaan u dhigay fa alqaytu lahu wisaadatan waa soo mari doontaan barkin ayaan u tuuray oo dee ku fariisa aan yar weyaan saas saas ay yihahda fa alqaytu yani waan u dhigay wiljadaan fajalas anigu ku fariistay fadakartu la waxaan u sheegay sunca ziyaad ziyaad wuxuu samaynaa ibnu abiih ayaan u sheegay oo salaad dib u dhiga facadda wuxuu markaa qaniinay calaa shafatayhi labadiis faruurad ayuu qaniinay yani faruurihii ayuu yani qofka markuu ciiloodo maarata oo meel qof uusan ka filayn ugu soo baxay iyo wixii la midkaa waa taqaanaa faruurta inuu qaniino wa daraba calaa fakhidii markaasuu bowdadaydana gacanta ku dhuftay ilan waa fadhiya waa isla fadhiyaan mogta saasuu ugu dhuftay gacanta waqal wuxu yidhi ini anigi sa'altu abaa darin abaa dar alkhifaari radi allah ta aya waxaan weydiiyey kamaa sa'altani sidaad io weydiisan u weydiiyey fadaraba fakidii bowdadayda ayuu muxuha ku dhuftay kamaa darabta darabtu calaa fakidii kabowdadaasaan ugu dhuftay ayuu ugu dhuftay wa qala wuxuu yidhi inii aniga sa'altu waxaan weydiiyey rasuula rasulka al sl sl ayaan weydiiyey kamaa sa'altani sidaad io weydiisay fadaraba fakidii bowdadayda ayuu ku dhuftay kamaa darabtu fakidaka sida bowdadada nabarka ugu dhuftay ayuu ugu dhuftay weeyaan faqaala wuxuu yidhi calayhi salaam ali aalaata ali tuka asalaat salaada tukali watiga waktigeeda tuka adiga haddii ayaga dib u dhigayaan waxaa weeyaan adiga waktiga salaadda marka ay gasho tuka qodoba qodobkaas fain adragta macahum haddii aad eh, ayagoo salaadda ku jiro aad ku gaarto fasalli tuka oo ayaga la tuka walaa taqul adhihin inii sallaytu anigu waan soo tukaday falaa usalli kuwaan lama tukanay hadhihi haddii ayagoo ku jiro aad u timaado la tuka maxaa yeelay haddii aad la tukan wayse khilaafa ka dhalani dhibaa ka imaaday muslimiinta iskhilaafayaan qof taarku salaadnima lagugu tuhmi iyo wix la midka iyo amaba amiirka ad khilaaftay marka adiga laftirkaad in xabsi lagugu rido adi dad ay ku hiliyaan fidna ay ka laga yaaba dib salaad waxay ugu dhigaayeen marka kolleyba nabigeena ba sal l waa noo imaan doontaa inay dib udhigad ummad dib udhiga salaada ay imaan doonaan xadiid todoba boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiid xasanan saxiix weeyaan qaala imam nasai aleh ramat lla qaal eh, akhbarana cubayd lah bn saciid qaala xadaana abu bakr ibnu wa iqatun xaafid can caasim ibn juud weyaan haddaan soo marray can zir ibni xubayshin can cabdillaah ibni mascuudin radi allahu taala qa cbdillah ibn mascuud qaala rasul rasulka wuxu yir sal slm lacallakum waxaad mudantihiin satudrikuuna inaad gaartaan aqwaaman qolo yusalluuna salaad salaad u dukan doonaan ligayri waktihaa wakhtigeeda meelaan ahayn yani salaadda waktigeeda ay bixinaan ma aha ee wakhtigii mukhtaarkaa sidoo alimaam nawowi hayri ay ku fasireen wakhtigii fiicnaa oo awal wakhtigeed ay dhaafinayaan gaarsiinayaan hoosay udhigayaan o fain adragtumuuhum haddii aad kulantaan fasalluu salaata liwaqtiha salaada waqtigeeda tukada o wa macahum ayagana la tukada wajcaluuha subxatan too la tukateen sunno ka dhigta saasuu nabigeena yidhi sala allahu calayhi waali wasalam man axaqu bilimaama in imaam uu noqdo yaa ugu xaqnimo badan dadka yaa ugu haboon xadiis todoba boqol iyo siddeetanaad xadis saxiix qaala imam nsari raxmatulah akhbarna qutayma bn saciid qaala anba'ana fudayl ibnu ciyaad fudayl ibnu ciyaad nin wuxuu ahaa yacni caabid ah oo runtii iqana ah iqatun caabid waa mashhuur waana imaam waxaa la yidhahdaa fudayl ibnu ciyaad ibnu mascuud atamiimi ayaa la yihahdaa can ilacmash sulaymaan ibnu mihraan hadda ayaan soo marnay can ismaaciil ibnu raja ibnu rabicata azabidi waa iqo weeyaan nin baa wax ka sheegay oo yihi muxuu ahay saas weeyaanoo dacfi waxbuu ku sheegay laakiin bilaa xuja ay yidhaheen culimada xuja uma haysto lidalika waa iqa ninka la yihahda ismaaciil ibnu raja ibnu rabiicata zabidi can aws ibnu damcaj aws ibnu damcaj waa iqat mukhadram an abi mascuud albadri weyan abi mascuudkaas qaala wuxuu yidhi hay qaala rasul rasulka wuxu yih sal slam ya umu lqowma abi mascuud ma idin qoran mise ibn mascuud sheekh maxaa idin qoran abi mauud idin qora soma kulligiin albadri weyaan qal wuuu yihi qala rasul rasul wuxu yhi sal slm ywmu اlqowma dadka waxaa imaam u noqda aqra'uhum kan ugu akhrinta badan likitaab ilah kitaabka alle ugu xifdiga badan saasay culimada qaar ku fasireen qaarna waxay yidhahdeen intuu xifdsan yahy ninka uga codka fiican qaarna waxay yidhahdeen intuu xifdsan yahy ninka uga ugu waxaa weyaan fiqiga badan aqwaal badan ay sheegeen lakiin sida raajixa waa ninka ugu qur-aanka ugu xifdiga badan fain kaanuu haddii ay yihiin fi lqira'ati xagga akhrinta sawaan kuwa siman faaqdamuhum fi lhijra hijrada oo islaamnimada inta ardulkufri laga soo tagay ardulislaam soo aadi kan ugu horeeya ayaa waxaa weyaan ku xigsani fain kaanuu fi lhijrati sawaan hadday agga hijrada ka yihiin ama islaamnimada ay soo islaameen faaclahum bisunna sunnada nabigeena qofka ugu aqoonta badan fain kaanuu fi sunati sawa sunnada nabigeena axaadiisda ay ku siman yihiin faaqdamuhum sinan kan ugu da'da weyn walaa taumma ha u imaam noqon arajula qofka fii sulaanihi meesha isaga madaxdu ka yahay gurigiis ha noqdo xafiiskiisa ha noqdo waxaa weyaan xafiiskiisa waaan kala jeeda yani meeshii asaga aad ka talinay imaamka hagu noqon walaa taqcud calaa takriimatihi meesha isaga khaaska aad u leeyahay oon looga tegin kursigiisa khaaska ah iyo sariirtiisa goonida iyo ha ku fadhiisan ilaa ilaa an yadana laka inuu ku idma mooyane sidaas ayuu nabigeena eh, amraya sala allahu calayh wali waslem marka imaam qofka noqona waxaa weeyaan qofka qur-aanka dadka ugu yaqaana ayaa imaam noqona waxaa weeyaan asal ahaan xaalatu lkhiyaar markii loo simanya weyaan laakiin masjid oo imaam jooga walow dadka kan ugu qur-aanka yar ha noqdo isaga hadduu muxuu ahaa imaam yahay lama dhahayo kan qur-aan ma yaqaana ama qur-aan muxuu aha dad ka yaqaanaa jiray kasoo bixiy ku kalaan gelinayna fawda ka dhalanay in loo saciyo la yihahdo ninkan qur-aanka ku fiican halla imaamha laga dhiga sax laakiin in fawda lay lama ogola sidaa weeyaan taqdiima dawi sin dadka da ahaan ugu weyn dadka ama ninka da ahaan ugu weyn in la hormarya ayuu baabkan u baabaya haddii dadka ay siman yihiin todoba boqol iyo ko sideetanaad xadii saxix qala imam sal mat abarna xaajib ibnu sulaymaan ilmambiji saduuq mambijiga magaalada mambaj inay ta umayna maxaa yeelay wuxuu yidhi waa qaryatun bishaam waa tuulo ku taalla dalka shaam ku taalla weyaan qaryatun bishaam sida weyaan mimbaji mambaji waa yahay can wakiic aruaasi alkuufi waa tabt can sufyaan thawri waa imaamkii can khaalid alxadaa waa iqa can abi qilaabata cabdullahi bn zayd jarmi waa iqatun tabt can malik bn xuwayri waa saxaabiga jailka radi la ta arda qala wuxuu yihi malik bn xuwayri ataytu rasul rasulka nimi sal slm ana anigo ibnu camin lii wiilaa ilmaadeernay aniga ayaa nabigu nimi sal slm wa qaala marata marna wuxuu yidhi ana anigo saaxibun lii iyo nin saaxibkay xadidkana soo marn sooma marin waan soo marin xadiidkan fa qala wuxuu yidhi idaa saafartum haddii aad safartaan faadinaa adima waaqimaa waaqiima aqima walya ummakuma imaam ha idiin noqdo akbarukuma kiin idinkugu weyn saasuu nabig yihi sal اllah alay slam baabu ijtimaaci qowmi dadka kulol ay ku kulmaan fii mowdicin boos hum fiihi sawa ay u siman yihiin meel loo siman yahy ayaa nimid maqaayadaan joognay masaajida nagama dhawo inaan tukanay noqotay ama hoolaan joognaa ama meel kubadaan ku ciyaarayna aan joognaa iyo meel ummadda u wada dhaxiis haddii aan joogna see la yeelaya yaa imaam noqoni halkaa weyaan xadiidka toddoba boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala aimam nasa alay ramat lla qala akhbarana cubaydillah ibn saciid asaraqsi weeyaan abu qudaamata saraqsi waa iqatun habt can yaxya bn saciid alqaطaan can hishaam hishaam ibni curwa qaala xadaثana qataada ibnu dacamata saduusi اlbصri iqatu habtun yudalis can abi nadrata almundir ibn malik alcabdi iqa can abi saciid اlkhudri radi allahu ta arda can nabi nabig q sl sl qal nabgen wuxuu yidhi ida kaanuu haddii ay yihiin alaaثatan saddex falyummahum imaam ha u noqdo axaduhum midkood wa axaquhum bilimaamati imaamnimadan waxaa ugu xaqnimo badan aqra'uhum kooda ugu qur-aanka badan saas ayuu nabig yiri sal ll slm baabu ijtimaci qowmi wa fiihim alwaali baabu ijtimaaci qowmi dadka inay mxuu ahaa baabu ijtimaaci qowmi dadka inay kulmaan ama kulanka dadka ijtimac qowmi dad kulankooda wa fiihim alwaali ninka madaxda ahayn uu la jooga say u tukanayaan yaa imaam noqoni dadkii oo la wada joogaa ninkii madaxda ahaa oo muslimka ahaana wuu dhex joogaa yaa imaam noqoni xadiidka todoba boqol iyo saddex iyo todoba siddeetanaad waa xadiid saxiix qaala imam nasa alih ramat lla akhbarna ibrahim ibni moxamed altaymiy waa qaadi lbasra basra yu qaadika waa iqa qala xadaثna yaحya بن سacيid القطاn can شhuعبة can ismaaعيil ibn abi الرajاء can aws ibnu ضمcaj inta baa soo maran hadda can abi mascuud albadri radia allahu taala arda qala wuxu abi mascuud qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm laa yaumu arajulu qofka imaam uguma noqda laa yuamu loogama imaam noqdodha arajulu qofka fii sulطaanihi meeshu madax ka imaam looguma noqdo walaa yujlasu lama fariista calىa takriimatihi meesha isaga goonida u leeyahay oo isaga mxua khaas ku ah ilaa biidni idinkiisa mooyane baabun idaa taqadama arajulu qofka hadduu ka hormara idaa taqadama hadduu hormara dhah ood imaam noqdo alrajulu nin oo min araciyati raciyaddi iyo dadweynihii ka mid ah hadduu salaadi galo kow uma kadibna jaءa alwaali ninka madaxda ahaa oona imaamnimada lahaa ayaa yimid ilan beriga hore ninka imaamka ah iyo ninka muslimiinta madaxdu ah halna ahaan jireen nabigeena ala sl slam isagaa imaam ahaa abubakr isagaa imaam ahaa cumar isagaa imaam ahaa cumaan isagaa imaam ahaa cali isagaa imaam ahaa soo ujeedaan marka haddii ninka isagaa u yimaado nin raciyad ka midna muxuu ahaa uu ku jira muxuu samaynaya hal yataakharu ma dib usoo noqoni halkaanaan ka ogaan doona xadiidka sideed boqol todoba boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qala imam ns aleh ramat lla abarna qutayb bn saciid qaala xadaana yacquub alqaariyu alqaariyu weyaan yacquub alqaariy wahuwa ibn cabdiraxmaan alqaariyu waa iqa can abi xaazim salama ibni dinaar iqatun caabid can sahl ibni sacdin asaacidi radia allahu taca anu arda ana rasul rasul sl slm balaqahu waxaa soo gaaray ana bani camr bni cawf niman kaliya bani camr bni cawf oo reer khasraj ah e kaana baynahum shay inay wax dhexdooda mareen oo isyara qabteen soomaalida waxay yihahdaan ilka iyo carab ayaa isugu dhow iyagana waa isqoomaan soo saa maaha bani camr bin cuuf marka iyagii oo hal jiriba ah, oo reer qubad ragga degnaaya oo nabigeena sal sl magaalada madiina ku soo dhoweeyey afar iy toban maalmoodna uu la joogay oo qiimaha badnaa niminka iyagaha ayaa isqabtay haddii ay isqabasho dhacdana maxaa loo baahan yahay faaslixuu bayna akhawaykum war kale ma jira faaslixuu bayna akhawaykum walaalihiin islaax dhexdooda dhigo eh, aayadda qor-aanka maxay ahayd ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala aayadda kale aayadda kale aayadda waxaan rabaa laa khayra laa khayra fi kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqati aw macruufi aw islaaxi bayna الnaas wman yafcal dalika intaas qofkii samay ibtiغaaءa mardaat اllah ilaahay isagoo raalaashiis raadina fasawfa nu'tiihi ajra cadiima la socda qabaaisha dagaalamaysa inaad dhex gasho ood islaaxaysa ood waqtigaada gelisa ood maalkaada gelisa dadka afraadda ishaya oo kala maqan culimo ha noqdeen culimo isku dhacsanimtixaanka dhaysa waxaa weeyaan culimo manhaj aan isku diidanan ishayaa jirto dad ducaad ah oo macallimiin qur-aan ah oo isku dhacsan oo muxuu manhaj aan isku hayna ayaa jiro dad ahlu khayr oo safkan hore ku wada jira oo muxuu ahaa akhyaar ah oo haddana aan isku aadanan ayaa jiro ummaddaasoo dhan haddii aad shaqo ka dhigato waxaad helaysaa oo ilaahay dartiisa oo la qasdaysa fasawfa nu'tiihi ajran caiima ajar aad u weyn marka islaaxaas isaga ah nabigeennan bal fiiri wuxuu sameeyey ana balaqahu waxaa soo gara nabigan ana bani camr bn cawf kaana baynahum shay in inuu wax u dhexeeyey oo dhexdooda wax ay mareen fakharaja rasul nabiga alla ayaa aaday sal slam liyuslixa baynahum inuu islaaxiyo fii unaasin maca unaasin dad ayuu nabiga la jiray oo la socday oo macahu isaga la socday fa xubisa rasuula nabiga alla ayaa la daahiyey koleyba waxay u daahiyeen de hawsha nin xaajo gala idan waa garanaysaa waa daahaya faxaanat iuula uula waate salaade salaad duhur axsan salaad duhur ayaa mxuu ahaa la gaaray aroortii ay u baxay salaad duhur ayaa la gaaray intaas hoos ku jiray fa jaa bilaal bilaal baa u yimid abi bakr u yimid asidiq radi allahu taala arda faqala ya abaa bakrin abaa bakrow ina rasuula rasulka sal sl qad xubisa waa la daahiyey waqad xaanat isalaad salaadina wakhtigeedii way gashay ama wakhtigeedii waa la gaaray fahal laka miyuu kuu sugnaaday an tauma annaas dadka salaada ka bixiso ood imaam u ma samayn kartaa oo ma kuu muuqata arintayda qaal wuxuu nacma in shita haddii aad doonto faaqaama wuu aqimay bilaalun bilaal wataqadama abubakrin abu ayaa muxuu aha salaaddii hormaray fakabara binnaas dadka ayuu salaaddii la xirtay ama u xiray isagaa xirtay dadka waa la xirteen wa jaءa rasulla nabig salaadii marka la xirtay muxuu ahaa nabigeena sal slm oo socda yimid wa jaa rasul b sl slm yamshi isagoo dhex socda fi sufuuf sufuufta ayuu marka soo dhex jiiray nabigeena sal slm o falama xataa qaama fi saf ilaa safki hore uu nabiga istaaga soo dhex jiray ilaa safki hore uu soo istaagay nabigeena sala allahu alayh wasalam o wa akhada naas waxay guda galeen fi tasfiiq inay sacbiyaan sacbay la dhaceen gamihi akhada nas fi tasfiiq hah wakan abubakr abubakr maa ilaa yaltafit fi salaati marba hadduu salaad gala milicsi maba yaqaano abubakr abadan wax kastaa dhaceeda falama aar naas dadki markii ay badiyeen abcii iyo mxu gacmaisku garaaci markay badiyeen iltafata saasuu u yara milacsaday faidaa rasuul lah rasulka waaba iyadoo halka uu taagan yahay faidaa rasul lah faashaara ilayhi rasu nabiga alla u shaaray yamurhu isagoo faraa an yusalii tuka saasuu nabig ku dhahay koleybu uma jeedno mana arkin mana noo soo warna laakiin u ishaaray aalibana joog iyo haakada u ishaa nabigana sal sl su dhahayba farafaca abubakr yaday abubakr gamiis kor u qaaday faxamid allah alxamdu lilah caza wajal ilahay buu kuma hadiyey gacmahu saa kor ugu qaaday alamdulilah ilaahaygii nabi maxamed noo keenay waxaa kaloo dhici karta ilaahaygii maanta nabigeena ala sl inuu salaad bixi yidhaahdo isagoo sanaf ku jira taana waa dhici kartaa oo karaamadaad ilaahay isii taana waa suuragal faxamid alla alla ayuu ku mahadi warajaca alqahqara waraahu warajac buu u noqday alqahqara iyo waraahu waa isku mid qahqara dibdib waraahu gadaashiis u noqday gadaal mararka qaar waa u noqon kartaa oo intaad meesha aad joogtay aad soo soo jiraysa ayaad ya ayaad u noqon kartaa mogta marka qahqaradaas waxaa weeyaan gadaal gadaal u socday waraahuna waa gadaal gadaashii ayaad marka waaad isma soo jirin isma soo laabini gadaal gadaal ayuu u socday saasuu marka gadaal ku istaagay warajac wuu noqday alkahara gadaalo socod wara'ahu gadaashiisa u socda ayuu muxuu ahaa u noqday xataa qaama fi saf ilaa safka koobaad uu istaago fataqadama rasul nabiga hormar sal slm fasallaa binnaas salaada ayuu dadka bixiyey falamaa goorti faraqa nabigu salaada ka baxay aqbal cala nas dadka ay u soo jeesto nabigeena sal slm faqala wuxuu yidhi yaa ayuha nnaas wardadow maa lakum maxaa idin daaray xiina naabakum shayun markii wax aad inku dhacay ama xaalad ay idinla soo diristay fi salaati salaadii akhadtum fi tasfiiq aad guda gasheen inaad sacbisaan waay ka noqdeen suba maaa qorta idin geliy la sabinaysaan o inamaa in kale atasfiiqu shacabka oo gacmaha laisla dhaca linisa dumarka ayaa iskale weyaan weliba iyaga saasay saas weyaan saa maa saas gacmaha labada gacmooda mid qaybteeda muxuu ahay cankacadada gudaha hoose qaybna qaybta hore ayaa lasku garaac laisku garaacaya dumarka inamaa in kale tasfiiqu shacabka linisa dumarka iskale man qofku haleela shay fii salaati salaadi falyaqul ha yihahda subxaana allah hayihaahdo subxan la yihahdo fainahu maxaa yeelay laa yasmacu axadun qof maqle xiina ah, qoorta yaquul u yihah subxaan allah subxaan allah u yihahdo ilaa hadduu yihahdo iltafata ilayhi wuu soo milacsanaya qofka subxaana allah qofka hadduu yihahdo shaki mela imaamkii wuu baraarugaya yaa abaabakrin abaabakrow abubakra loo jees marka iyaga waa darsi aa la siiyey haddii arrintaa ay soo haleesho waxay samayn lahayeen abubakarna asna darsi aa la siiyey maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya binnaas dadka inaad ujiso xiina goortii ashartu ilayka aan ku ishaaray maxaa kuu diiday salaad geli aan ku yidhi maxaad u diiday faqaala abubakr wuxuu yidhi balarkan maa kaana uma haboona maa kaana ymbai maa kaana mahan yanbagii mid u haboon libni abi quxaafa abi quxaafa canugiis an yusalii inuu tukiyo badujiyo bayna yaday rasuuli lah rasulka al hortiis sal slm inuu istaago ood imaamu noqda uma haboono saasuu yihi radia allahu tacala canhu wa ardaa nabigeena ala sl meshu u joogay iyo mansiladiisa ayaad ka garanaysaa iyo naftiisa siduu u liidaay markuu nabigeen hor jooga sala allahu alayh waali waslm baabu salaati imaam imaamka salaadiisa khalfa rajulin qof gadaashii uu ku tukada oo min raciyati raciyadiis ka mid a tanaa ka mid ahayd iyo tu kaloo hadda noo imaan doonto xadiidka todoba boqol iyo shan iyo siddeetanaad waa xadiid saxiix isnaada qala imam nasa alih ramat akhbarna cali bn xujr almarwsi wa iqat xaafid qala xadaثna ismaaciil ibnu jacfar الzuraqi wa iqaة habt qala xadaثna xumayd ibn abi xumayd aطawil wa iqaة mudlis can anas bn maliki radi allahu ta qa wuxu anas bn malik aakhiru salaatin salaatii u dambeysay oo salaaha rasul rasulka alle uu la tukaday maca alqowmi saxaabada uu la tukaday he qowminka waa saxaabade sallaa wuxuu ku tukaday fii hawbin waaxidin hal mar ayuu nebigu ku tukaday mutawashixan xaal uu yahay mid marada labada garbood ka riday tawashuxa waxaa weeyaan marada in saa loo soo qaato saas ah, kalwishaax saan asha loo saarto o laisku qorxiya wishaax la yihahdo mutawashix saasuu u saartay saasuu nabiga u saartay sala allahu alayh wasalam kow taas waa qodob qodobka labaadna qodobka labaadna waxaa weeyaan khalfa abi bakrin abu bakr ayuuna ku daba tukaday nabigan ugu fadhiisa abu bakrna uu taagnaa sidaa weeyaan waay xadiidka todoba boqol iyo lix iy sideetanaad waa xadis saxix qala imam nasa alah ramatullah akhbarna maxamed ibn muhana alcanzi wa hiqatun xaafid qaala xadaثana bakr ibn ciisa markaa imaam muslim aan u tagno ee aad u arki doontaan iyo abu daawuud iyo maxamed ibn muhana aad raggaas aad bay ugu wariyaan alimaam nasaa-i sidaad ugu warnaa si ka badan ay ugu wariyaan mamed bn mn اcanasi qaala xadaana bakr bn ciisa saaxib albusra weyaan iq bakr ibn ciisa waa iqa qaala samictu waxaan ka maqlay shucba imaamkii a taqaaneen isagoo yadkuru sheegay ayaan ka maqlay ayuu leeyahay can nucaym ibnu abi hind nucaym aabihii oo ibn abi hinde waxaa la yihahdaa magaciisa eh, annucmaan ibnu ashyam waa iqatu rumiya binas naصb naasibinimo iyo saxaabada nabigeena aalubeytka ragga ah aalubeytka inuu coleytan u muujiyey ayaa lagu yaro duray can abi wail abi wail waa shaqiiq ibnu slma waa iqat mkhadram can masruuq ibn اأjdac alwaadici iqat waxaa weeyaan caabidu faqiihu mkhadram can caiشhaةa um muminiin radi اlah ta ardaha ana abaa bakrin sidiiq salaa binaas dadka iu dujiyey warasuul rasulka sl slm fi safi safka uu ku jira sidaa weeyaan xadiidka waana mutafaq calayh cinda sheekhiin uu ku yeelaa la socda marka in racyadii nin ka mid uu salaada bixiyo ninka muslimiinta madaxdu ahaana uu safka ku jiro oo wax iska cadi khaasatan hadduuba caamo yahayba caama oo mada mishkilada m caalam alislami waxaa lagu imtixaamay hadda dadka madaxdu ah in yaroo kooban waa gooni laakin waxay u badan yihiin dad caami ah faatixada baan ansixi karin kuwaas marka in dadka waxoogaa la horjeejoolaya salaada bixiyo waa imtixaan siyaasada dowladda iyo baabkiiayba mxuu ahaa ku fashilan yihiin cibaadadan hadda dadka ummadda ay ka hadlaynayaan mogta markaas haris wa marka cibaado la-aan iyo iyo dowlad la-aanada ku dhici marka tan dowladda un hadda hala badboodeen meel ay kala dhacaanbe salaadun lagala celiyo salaadda amaba de wax salaadda mxuu aha si fiican usixi kara muslimiinta madax u noqdeen maanta waxaa fiican lahayd dalalka caalam islaami in la yidhahdo waliba annaga ummadda soomaaliyeed ummaddan kale haba noo dambaysa annaga ummadda soomaaliyeed ninka madax noqona inuu xaafidu qur-aan sharti horta laga dhigo categorigaas ugu dar xaafid quraan iiga ilaa manhaajka inuu yaaan iiga ilaa manhaajka ugu yaraan inuu yaqaan oo wax salaada burina iyo xataa mxua ah hawlahan asiyaas sharciyana wax laga baro marka markaas waxay ahaan lahayd mota dad akhyaar ahaa isu soo hari lahay laakiin hadda mid waxaa iska imaana aad la yaabaysa maanta xaas waxaan maqlayay kuwa oo kuwaan gaaloobay ah oo islaamnimada ka baxay ayaaba embinimo iyo howlahaas isu sharxanooba in ummaddii soomaaliyeed madaxweynimo u istaagaanoo hogaamiyaan rabaan way sahansadeen ummaddii la socda way sahansadeen lidaalika hadda dadka qaar oo madax ummadda muslimiintu ah hab dhaqankooda iyo labiskooda iyo markaad aragta dumarka qaarkooda hadda dadka ummadda soomaaliyeed madaxdu ah runtii dhaqankii ma maalayaan saxda ah oo diinta ma maalayaan sax maaha marka in loo naseexayaa sax oo dadka khaasatan kaaga dhow dadkaas oo kale in loo naseexay waxyaabo kala goweyn waaba iska jirna <laughs> nasal allah asalama alcaafiya allahna wanaajiye laakiin ishkaalka maaa waxaa nugu qasbay annaga in oo dadka diinta ka fog ay madax noo noqdaan oo caalam islaami maxaa keen malmala maxaa keen ya gaala noo tali okay maxaa kale na adduunya jacayl axsan wadaadadii iyo wixii muxuuha akhyaarta ahaa aan noo dhaweynin meesha naga fogey ay yihahdeen ay maxaa kale waxaa intaa nacam inuu soo baxo axsanta intaa waxaa dheeri ah oo qul huwa min cindi anfusikum anfusikum kamaa takuunuuna yuwallaa calaykum saas noo taala sida aad tihiin maarata nin adinku saad idin masali karaa oo madaxdin kaga dhiga haddii annaga aan waxeenna ay isku aadanaan lahaayeen oo wax naga hadlaysaan ayna jirin qabyaalad ayna jirin xaaraan cun ayna jirin waxaa weyaan dulmi uusan jirin alla aan ka baqayno laa nakhaaf ilaahi lowma talaa'im kan hadduu wax hadlay walow ina adeerkay maana hadduu aabbahay iyo hooyada ay dhaleen aan le maya kan munaasab maaha ummadda dhaafiya aan leeyahay oo nin jeclays uusan jirin nin fiican oo imaan lahay laakiin kan meesha ku fadhiya anaguna maalaya waa anaga waa habka anahay habka anahay waa meel kale u raadinina xadiidka u dambeeyo baabka u dambeeyo imaamatu zaair qofka zaa'irka ah waxaa weeyaan ku soo booqda amaba qofka aada booqata ama qofka booqashada u taga imaam inuu noqdo in kale meel aad booqatay ma imaam aad ka noqoni waa xadidkaa noo sheegi doona soo socda xadiidka todoba boqol iyo sideed eh, todoba iyo sideetanaad waa xadis saxix qala imam nasai ramat abarna swayd ibn nasr almarwsi qala anbana cabdullahi ibn mubarak waa imaamkii can abani ibn yaziid alcaطaar hiqatun low afraad axaadiid uu goonila noqday yuu leeyahay qala xadaana budayl ibnu maysara alcuqayli waa iqa qala xadaana abu caiya mawla bani caqiil maqbuul weeyaan eh, mawla lana waa mawle ay ree bani caqiil ay lahaayeen can malik ibnu xuwayri abu salmaan weeyaan waa saxaabi jaliil ah wuxuu geeriyooday todoba-iyo afartanka jir nabgena sal sl qal wuxuu yidhi saxaabigaas malik bin xawayris samictu rasul rasulka ayaan ka maqlay sal sl qul isagoo leh idaa zaara hadduu ziyaarta axadukum midkiin qowman qolo falaa yusaliyanna yuusan tujinin bihim ayaga uusan tujinin saasuu nabig sal slm haddii ayaga ay idmaan oo yidhahdaan waxaa weeyaan idanka waa idmanteenna geli jamhuurtu waxay qabaan inay dhib lahayn laakiin qaara waxay leeyiin maya si nabi yuusan salaad ka bixin saasay leeyihiin hada wallahu aclam wsala allah waslama cala cabdi rasulih mustafaa